maxbuulu kuma kaadiyo walaa yataqawatu kuma xaaro maxaa yeelay meeshaasi waxaa yani suurowdaa in oo la degan yahay waxaa la yidhi nahyaa ku himid waxaa ku abi da xadiiskiisaa ku himid maxaa yeelay xadiis abu da-ud wari ku himid hoosna jiniga degmadiisi waay ah, jiniga meelahaas mininkiisi ah godahaas jiniyaa degaa jiniyaa degaa jinigaa dulduleelahaas ajarsadaa ilmihiisas dejiyaa casdhigaa waxaa la arkaa haddii aad ku kaagisid ama aad ku xaartid jiniga meeha kaa soo dhawo meeha aad kaa soo asiibo aa la arkaa waana dhacday wax badan ah ay dhacday waxaa lamid ah kaasi mehi jeexjeexa dhulaha jeexjeexana waa la mid yahay dhulaha eurooba oo jeexjeexa ama jiilaalka waktigiisa jeexmaa usna saas oo kale waayo serbiya la yidhaahaa serbiyana waa la mid ah <coughs> waxaa la yidhi maxaa yeele ama waxaa degan be wax kale xayawaan daciifa degan xayawaan daciifa amea godkaasay degan waxaa iska degan waxyaala oo daciifa taban aan lahayn waxaadbul ciyaalka iyo labalabiso iyo waxyaalo kaleeto xayawaana muctawar lahayn aa degan waa ku dhibtoo haayaan kaadidaa olulkaadiya waa ku dhibtoo haayaan oo amase waxaa degan xayawaan oo xoog leh godkaas waxaa ku jiraa aweeso oo khatar ah ama baahalyaalo oo wax dilaan a isaga jiraan haddii luu kaadiyo ama luu xaaro waxaa la arkaa inaa ninka aaladiisiiba ay go ay goostaan markiiskaadiiba ay ku dhacdo aweesa isaga jirtaa ama bahal kala weyn oo cale ayaa ku jiraa inaa ninka aaladiis saddexdiisii inay kusoo boodaan ay ka goostaan eber ay ka dhigaan ala arkaa markaas ay ay yani adaabta ay ka haleeyaan aaladiis kushaqaysahay wa waa taqaani saddexda inay ka boon ala arkaa taa daraadeedii ma luu xaalo ma luu kaadiyo ma luu xaalo ilaah waaye walaa yabulu ma kaabiyo walaa yatagawatu fi juxrin od abaasa figeed abaas ku jirtaa la arkaa bahal kale ku jiraa la arkaa od kabsas ku jiraa la arkaa waxyaabahaas oo xooga leh oo daran inay kusoo boodaan adilaana la arkaa sacad bin bin cubaada wuxuu ahaa sacad bin cubaada ansaari uu ahaa reer khasraju ahaa shicir weynaa ku himid waxaa la arkay qostoo meel himid oo ku kaadiyey markis kaadiyey waxaa la yidhi yani markis kaadiyey kabacdi be joogaas kaadiyey meyd usoo aaa la arkay oo dhacay markis kaadiyey kabacdi usoo dhacayaa la arkay markii la arkay waaa waxaa la yidhi jinniyaa macdi soo khayriyeen jinni ala makli oo gabyaayaan gabaygaas macruuf waay kutubka waa dhigaa da muqni waa dhigaa kutuba kalna waa dhigaayaan waay gabay jiniyaa gabiyey markaa naxnu qatalnaa sayid lkhasraj sacad bin cubaada naxnu anagaa qatalnaa dilnay sacad bin cubaada anagaa dilnay oo sayid alkhasraj ahaa qatalnaa waa dilnay sayid alkhasraj re khasraj oos khasraj maho ansaar khasraj sayidkoodii madaxoo waa dilnay sacad bin cubaadaan dilnay markaas waramaynahu waxaan ku genay waramaynaa waa genay hu sacad bin cubaada bisahmin leeb aan ku genay aan ku genay falam yaktu ma gefin fu'aadahu wadnahiisi ma gefin leebtiin ku gelni wadnaha u dhacday waay falam yaktu leebkii ma gefin yani fu'aadahu wadnahiisi ma gefin marka hmm waxaa ola ah yani waxyaalkaa berkiisa xaaraam inay ahaadaan ilaa an yucda lidalika haddii loo darbi mina qadaa ulxaaja mahayn falaa taxriima walaa karaahata walaa fi mahabi riixin dabayshi mahay ka dhawahaysi luu kaadiyo oo luu qaa'ido usama banaana walaa yabulu walaa yabulu makaadiyo walaa yataqawatu mana xaalo fi mahabi riixin fi mahabi riixin dabaysha makaanu dhabadkeedii makaanu dhabadkeedii kuma kaadiyo mana ku xaaro maxaa yeelay dabayshii haddiis bilaabo waxaa la arkaa kaadidii rashaashkeedii inaad dabaysha ay kusoo naqdo daahir waaye ama istiqbaalkeeda istidbaarkeeda waa kaas hmm. amase haddii darab asayn dabayshi yani urkeeda kusoo naqhaa <clears throat> walaa fi mutaxadisiin walaa yabulu makaadiyo walaa yabulu makaadiyo walaa yataqawatu mana xaaro fi mutaxadisiin dadka meesha ay ku sheekaystaan sheygiisii kuma kaadiyo mana ku xaaro yo ku xaarin oo ku kaadinin dadka meelaha ay ku sheekaystaan macnaa mehe dadka mutaxadain mutaxadain dadka ma ay ku sheekaystaan waxaa la diidaa meeshaas in lagu xaaro hooskii macnaha waxa waaye markii gu-as yahay oo jilaal ay tahay dadka meeha leerta ay u tagaan awaaye u fadhiistaan banaanaha ay fadhiistaan waktigii lee waxay u kacaa yani jilaal iyo xagaay ma hoos fasalka waktigii hooska meelaa timaadaa dadkana kale meeshas hooska oo yani oo hooska ah ay fadhiisahayaan meeshay ku sheekaystaan meeshaasay kuma kaadiyo mana ku xaaro qaadilxaajiha meha kuma xaaro mana ku kaadiyo maxaa yeelay lacna yani a ka imahaysaa ittaqu lacanayni xadiisiisna waaye allacinayni lamadii oo lacnada u sababnaqahayeen hadheeraada nin waa asal ah lamada lacnada hawaarta usoob noqato maxay dadka mea waa ima hayaan sheekaa loo tagaa kood aa loo tagaa waa la fadhiisaa waktiga jilaalkane meelay fadhiistaan haleeshaan hooskaa meehaas tagaa waktiga xaqaagane meesha oo magaciis kuleelka ay u tagaayaan maaa dhulkaanya majira muctadil waaye dhulaha kale xaqaa'igoodii oo la jarsahaa kuleel ala jarsadaa markii xaqaai ay tahay dhulaha kaleete yani wabada camal iyo dhulka gaalka carabta barkeeda hataa kuleelka waxa laga dhigahaa yani wax la iibsahay camal maxaa fadhi loo tagaa meesha kuleelka ah loo tagaa oraxda ay tegayso aloo ah tagaa waktiga xagaaya waay meelahaasne humakaadiyo kamana ku xaaro wakaas inta waaye maxaa yeelay meelaha dadka yani habaartooda u imahaysaa maxaadi mi xaariya la arko laa ilaha illa allah inkaarkawaan taskiinimaano xaariya laleeyahay waa la hawaara sii nabig sidii salawaat llahi wasalaamu alayhi itaquu ka dheeraada <clears throat> alacaanayni lacaanayni lamadii lacanada keenaayey usooban raayen ka dheeraada muxadiiin mm-hmm. itaqu laacinayni ama lacaanayni maniga asxaabta waa weydin waa uma lacaanaani ya rasuul allah yihin xadiisku waaasda yatahalaa fi ariiq الnaasi macnaha laacin waaa kan la hawaaraayo laacin malcuunaa loo wadaa macnaha kan oo jidka dadka meelhay fadhiisahaayaan ama jidkoodii ku xaaraya waaye ma walaa fi dariiqin dajid oo la maraayane kuma kaadiyo mana ku xaaro walaa yabulu ma kaadiyo qaadil xaajihi fi dariiqin jidfigiis jid oo dadka ay maraayaan nabi qowlkiisa u daliila sala allahu alay taqol lacaanayni xadiidka manaa اxdaruu sabab alacni au wadaa macnihiisi hawaar sababtani keenayso ka digtoonaada hawaar sababtani wax kasta oo ah hawaar keenaayo in laga dheer waa la amray tal itaqu lacaanayni waxayba hawaar keenaaya dhan hadda maxaa waaye kan oo hawaarta keenaayo dadka jidkooda kan ku xaaraayo oo ku kaadihaayo kaas waaye itaqu lmalaacin athalaatha meha waay macnaha sd xadiid kalena waa imid oo isnaadkiisa jayida maxaa sii dhamey salaatu wasalaam istaquu ka dheeraada almalaacina meelay halkan isku habaaro oo athalaad saddexda ahaayeen albaraazu fi lmawaaridi meesha biyaha oo dadka ay arooraan in loo xaaro ka dheeraada iyo waqaaricat ariiqi jidka meesha yani oo jidka dhexdiisii macnaa jidka awalkiisii iyo wadilli dadka meela hoosta ay waraadsadaan oo hoosta ay ka doontaan hoos ay ka doontaan oo harka ay ka doontaan kaana ka dheeraada خلعت الطريق والطريقين طريق ال طريقي hadii luu kaadiyo oo lagu xaaro laga dheerada intaba sidii le waay والطريقين طريقنا الوكادنا الوحالنا نبي طريق لا يبول ولا يت... غاد الحاجة ولا يعني ولا يبول ولا في طريقين كما حارة كما كاذيو كاذين خفك حدي حاجة دي جد اسكو قلتو جد اسكو حاري مسألة قليل ثلاثة jidkii asku xaaray fililaa l waxaa la yihi mala dawoolaayo cara ku duugaayo maxaa yeelay axkaan lay gooni waayo waxay leeyihiin xaabkaasi la iska socdo asku joogsado asku shariiro oo waxay ku gaaraana la arkaa marka haddii ninkaas maxay ku gaaraan saylayilaa maxaa le ma damaanaayo maxaa yeelay xaabka daruuraa ku jid inaas ku fadhiisto xaar fadhiisto daruuraa kusoo xumbaartay meeshii guruf hadii xoolo guruf imbo guruf moos guruf babaay waxyaalahaas oo lagu shareeraya hadii jidka isku xoolo oo lagu joogsado oo lagu dhaco oo hof ay ku gaaraan waa damaanaayey maxaa jira taasi wax ku kalifaa meel kaleas gey karaa jidka yani adaha laga dheeraya laamriye wax dadka dhibaaya usaa keeni mahan haddii lagu dhaco hafkii ku dhaco oo isku ku shareero asjabo amase waxyaala ku gaana ama isku dhinto ninkii xoobiya damaanaayey xaarkana waxaa la yidhi ma damaanaayo maxaa yeelay tan daruura u wacday natid fadhiisto daruura u wacday taas daraadeedii waxaa la amraa inaas duugin inaas duugin alamraa aalibka waxaa la haleeshiyey غayr alaalib sidii haalibka ah hmm qaadiceed sida aalibka ah wdamaanaa fi اxaajati an daruurati ayr aalib lahleeshii waay warkaan laga qaadi doon waxaa la weydiiyey yani caalimkii weynay aziyaadiya lhdaa waaa l low ninka jidka asku xaado maxaa ku waajibaa ma daboolaa ma sii su matalan ba ama sii suuq dhaafaa waxaa jira ma dawoolaayo maxaa jeeri sii suuq dhaafaa mm-hmm. waxaa loo dhaafaa saas banaanka asu yaal asu yeelaa si loo dheeraada ahaan dadkii socdoo arkaayaan haka dheeraadaan haddii kaleete ah waa lajoos n hadis dawoolo oo la duugo unaka ilmaha miki waaan soo jirni buufinta makaarkeedine makaarkaan fidi jirn dadkan ku dheeli jirni hadii fidan dadka mki shareera waa qosleyni ilimana maanta ma soo gaarteen kawaanka ka soo qaadi jirin abukar maxaa sahay kaas kan buufinta buufinta meeno nin maxaa sahay cawan sahay kaas oon duugi jirni ilmaha ilmaha dadka jidaha duugi cayaal lamin iyo waxaan ka helaynaa ninka imika isku shareero oo qosleyni waa loo duugay sasan yeeli jirin calool ma sahay kaas usiga mala arkaa khaliil mala arkaa kaas maaa la subxaan allah haddaba wala arko horti waaa laga dhihi jira kaas waa kafiifas ahay caloosha miyaas ah, badi waa duwi jirna waa soo qaadeen dib caran kuduweyna badi ninkii soo maraayo waa kujoogsa waa kushariira waa dhaha taas camal waay mogtahay badi isleeyaha ibn yani ziyadi aziyaadi waxaa isleeyaha ninka oo leh waaye buqyat lmushridiinka haamiskana ka saaran ziyadi maho usn calaamo weyn waay mashhuur oo baxaase waaas jawaabay waaas iri ma daboolaayo maxaa yeelay in laga dheeraada la rabaa haddii la daboolo dadka waa kujoogsaayaan waxaa ku gaaba waa ku nijaaso waayaan laakin hadii daboollen waa la arkaa waa laga dheerahaa taa daraadeed ma daboolaayo alaa kuli xaal inta waaya kuma kaadiyo kuma xaaro maaa adane maxaa nidi haddane في جعل وطريق وتحت مصبرة geedii oo miraha bixiisi hoosteedii kuma kaadiyo kuma xaaro baabilkaali haddii laakin milki yahay oo غayr aslihan idin la-aantiis maba fadhiisaysid laakin hadii lahaayo warkeed gooni waa darurat الضرورة تبيع المحظورات اللي ضرورات tubic lmacduuraat waaye amaa milki hadii timaarta geedkaas geed tufaax waaye geed timir waaye geed oo tiin waaye geed yani waxa waaye cenab waaye hoostiisii luma xaalo luma kaadiyo geedaha kala kacaya koo faakih ahana loo isticmaalaa ay noocaas ahaada intifaac geedaa loo intifaaca loo wadaa kan loo intifaacaynaba ha ahaado hadisraw waa loo intifaacay kooti daawo ahaan loo intifaaca geedaha ka baxaya daawo kala waxaa waaye kulunka camal waaye hadda heleeris ay ku magacaabaan carabta cununkana kulan aan iraa kowna shilin aan iraa haleelij aswadka la dhahihaayo geedkaa kulanka la ahaayo waaye kaas camal waaye hoostiisii maxaa daawo waaye asgala kaasa mi bacdulmithaal waaye luma hoostiis luma kaabiyo luma xaaro timaartiisaa timira daawo ah ama timaartiisii waa mae waxa waaye daawo ahaa ma ahe cunuuna ma ahe wax la carafsahaaya waaye caraf ahaan loo qaada ma alwardig wardigii geedkii wardiga waaye fidfidka geediisii waaye geedka oo fidfiidka ah waxaa la isgoonsahaya waay ama geedaha yani kaleeto oo ka baxayaan masala wariga iyo waxyaalahaas kale oo isgoonka laga dhigto geedaha la uunsado waxyaabahaas camal hoosne hoostiisii luma xaalo luma kaadiyo walaa yatakalamu intaasaa lasoo sheegay walaa yatakalamu kuma waramo walaa yatakalamu ma waramo walaa yatakalamu ma waramo qaada alxaajati fi xaajada gudahaayo xaala qadaa alxaajati ninka markii xaajada asgudahaayo xaaladaasi ma waramaayo ala ala algaa'iti cala albooli kuma waramaayo markii kaadidka baxuuhaysaa loo wada xaala khuruuji alkhaariji ka soo baxaayo markay soo baxaayo xaaladeedi markaasi inoo waramo ma banaana digri iyo geyrkiisiib sheekh imaam nawowi ziyaadaadii ziyaadaadkiisa iska mid yahay maka waramo ziyaadaatihi waaye imaam nawowi ziyaadaadkiisa ay kamid tahay nawawi tahay maka waramo ayaa xaalat alhaali ziyaadaadkii ay kamid tahay ase wamaa wajad may iska leeyahay waay halhalkaa may iska leeyahay soo qabtaba intay ahayd inta is leeyahay wamaa wajadtuhu min ziyaadati lafdatin min ziyaadati lafdatin lafdo ziyaadadeydii haddaad aragtiin mnawawa iska riwaaya ziyaadata lafdatin lafda ziyaadadeedii haddaad aragtid yambagii anlaa yakluna kitaabu mayhi iska leeyaha maxay adyada kowgii eh? maca ma adumuhu ilayhi wamaa wajadtuhu waxaad aragtid oo min ziyaadata lafdatin lafdo ziyaada gawshaan kusoo galnay waxaay malo eh? lafda ziyaadadeedii lafda zaa'ida oo dheeraada haddaad ku aragtid mukhtasarkeeyii factamidhu cusko madhahinoy min ziyaadata lafdatin lafda ziyaadadeedii haddaad ku aragtiin kitaabkaygii o mukhtasarka ah factamidhu cusko factamidhu kaasii cusko ومنها وa ahayd مسائل نفيسة a kamid a mhn hadda xasuusto ومinhaa waa kamid ah masaail nafiisatun aa kamid ah masaail fiican aa kamid ah masaail nafiisa sheekh nawowiyaa leh maca maa adumuhu ilayhi yambagii anlaa yaqlal kitaaba minhu yambagii waxaa uu leahay anlaa yuqlaa in laga tegin aan laga khaaliyeyni alkitaabu kitaab minhu mas'alayaalkaas oo nafiisadaa wa aqulu waxaan leehay maaa sidii fii awaliha qultu waxaan leehay marinosh wa fii aakhirihaana maxaan leehay wallahu aclam hadda waa xusuustaa eegsto gadaal halka muxuusa raaca sharaacashalaanta marka waxaa kamidaas ah yiri markaasay oo wawajadtu afxiibano wawajadtu waxaad heysid adiga oo magaciisii oo taalibulcilmiga ah oo minhaajka ka akrisaaya ah waxaad heshid oo min ziyaadati lafdati lafda dheeraada ah, haddaad ka aragtid factamidu custo ziyaadata lafdihi waay hadda kan ziyaadata lafdigii oo imaam nawawi goysha loo soo sheegay gooshii dhan aan kusoo magaciisa kusoo rafayni oon soo dhibti warkeedii hadda waay walaa yatakalamu kuma waramo ilaa lidaruuratin maahane kaas cinda alxaaja ma waramaayo man ilaa daruura maahane maalan adoo usul fadhisid oo banaan fadhisidaad waxaad aragtay nin indhoola ah oo god mee kuyaalku dhacuuhaayo waxaa lasaa waa waramaya markaas xaaja waay waaa lasaa hawlo heblow kaleeha meha hadi taqaan heblow mase kaleeha meha god waay goda ku dhacuuha hasa ka dheeraaw dhinacaa ubax dhinacaa ubax ad lasaa mano masalan waramay amase us indhooda waaye waxaa kusoo socdaa waraawo meelka gal asliha amase abeeso oo dili laheyd aa soo socotaa meha joogtaa meel isu socdo abeesayaala joogaan ama liwaaca ku jira ama waraabaa ku jira waxyaala oo dadka haligaayo ama deb yani asku socdaa haddii arku waxyaabahaas waa u wadigaa indeer daraadeedii waa u waramaa waxaad mehaasi ka dheeraaw jirjirguda ku yaal meha ama deb a meha yaali a ku dhacin ama se meha aweesaa joogta ay ku cunin waxyaabahaas inaaska hogso daraboodu ahayo waa loo baneeyaa intaas waa loo baneeyaa dulkaas kulahaa markaas kiraaha maaha markaas kalaamkaas waajibas malahaa maxaa yeelay naftaasi oo oo halig ba laheyd ilaalinteedii soonu nafsi taadii iyo geyrkeedii ina naftaa ilaalisid geyrkaa naftiisa ilaalisid waajibaa laga dhigay waajibaa ahayd waa yani haddi oo la dilaayahy ina ilaalisid dhimashaas dadka ilaalisid hadii wax isku dhimahaayo inaad yani ka celisid hadii badbaadi badbaadisid waajib waaye marka dadkii hadda lama waayo kii badbaadiya ilaahay waxaa siyaa ajru fardi ala siyaa tabciina daraja kii badbaadiya loo dilina waa ujadin mays waa uyaala man qatala mumina mutacamidan ilaha fashaai fajazaahu jahanama mao wax kale maa loo jirihaa addunyana jahanam dadkii hulaali lanrdine oo kufarhina ikana jahanam oo ay leehaayaan idinka ay saalaad yeeshe taanya dad dulduntama ilama ah, unka xasuusana ah, xaafitaany bilaa macna taana lskbacliyad lagtay kusoo haayo allah soo hanuuniyo <clears throat> man laga tooba keenu haayo kafaar al rabo ma bixi waayo fajazaahu jahanama limaan ohe inta l inta markaas <clears throat> ama se saaxibkiisi rafiiqiis oo la socday sbosla cabadii ay socdeen ikoo gudaayaan oo dheel mahaayaan cawaay ahayd ama maalinkii ka ahaada cawaay ahayd sisu fiican yahay suurada cawaay ahayd rafiiqiyaa ka tagaa waxaas arkay ninkiio meel kale u socdo usna xaalas fadhiist taraas fadhiist habab asu fadhiist hadis arko in ninkaas baxuha wali haya iga tegin anima aanan joogaa isjir duuraan ku jirnaaye aan kala dhuminay ayga tegin maaa rafiiq la-aan ma la soco karo hadi haddi safar rafiiq wadid waa shee waa u sheegaysaa <clears throat> maxay waa ku dhibtooha haddii oo magaciisi saas yeelo waa ku dhigto haa wa fii majlisihi masaaus maxaa dhibnay walaa yatakalamu mao maxaa fuxeeha walaa yastanji kuma istinjoodo bimaa biyo fii majlisihi fii majlisi najwi najwiga macnaha waxaa la yidhaha yani qurunkaas oo yimid yani majliskiisii uma istanjoohaayo banaan aas fadhiistay basulaha ka olo suubiga kuma jiraan basulahaan hadda meel oo kaadidii ay ka bixiisaa qabnaa xaabkii meel alo suubi gud isku dhacaayo meeha oo meyshiisku oo magaciisa isku daragoodii oo isku istanjoodi garaada ay tahay korkeedii darabtiisi korkeedii waayo macnaha ninka waxaa loo suneeya hadii meel isku daraboodo kaadi ama xaar inaa iska kaco oo meel kale oo kaadi xaarkaan lahayn isku dhahdo isdhaqaayo biyo marka itaal maxaa yeelay haddii korkii isku istanjoodo fafaniinkiyaa soo gaara soo gaaraa qurunkaa korkiisi ad isku istanjoodo fafaniinkiyaa soo gaaraa walaa istanjima istanjoodo fi majlisi fi majlis najwi najwigii istinjaa mayaa laga keenay yani qurumkii iska soo baxay kaadi ama xaar korkoodii kuma istanjoodo waxaa ku baxay marka biyo a layidhi <clears throat> haddii dhagaxas ku istanjoohayo maya dhagaxas kutitiraha mashruudiisi hadii la helo dhagaxii istanjadaas kutitirahay kaadi dhagaxas ku habti aaki dhagaxas kutirti saddex dhagax oo daahira soo sheegay shuruudiisiyada ahayd maxaa shardi ahaay a kamid a alaajifa najisu markii darafti ka soo baxdo intaa engegin waxyaaba oo lagu tigo dhagax ama wixii macnigiisi qabo shay tiri karo masalan geed hori macasee xaansho waxyaabahaas aad ku tirtay kaas kuma jiro kaasay majlisa najmi ma ku istanjooda kuma jiro dhagaxaas a ah ku baxay waxaa ku baxay dhagaxi iyo wixii macnigiisi qabay aa ku baxay markaas waxaas leeyaha markais galaayne wayaqulu ah, intes leeyaha inte waay maya loo suubiy qayd waay marku iska haddii maya loo suubin asyahayaa loo jeedaa maqsulihi iyo waxaa isku le qayd waay kuwaasi kuwaasi yani comlsinjooda laleeyahayo maya aan loo suubinin waaye banaanaha markii loo darabooxaayo waaye amase maqsusha lafteeday meel banaan gooniyaa ku yaalaa waxaad kaada ufadhiisatay dhulkeedii meel ka kacdid waaye meel kale u kac istinjoo kaas mailo suubihti istinjootid ilaaha ma aha xaraana ma aha suubinin bosha dhexdeedii weyn tahay usoo lahaayaas intii meeha boqon kala gaarinaas waxaad fadhiistay banaankeed meeha korkiisii maku istinjoohaayo biyo maku istinjoohaayo ma isagagoohaayo darabta maxaa ku baxay dhagaxaa ku baxay bacdii waxaad leeyahay allahuma in markii wacinda dukuulihi wayquul maho waistabri-u waa hubsadaa qoolkii iyo qaaidkii boolkii waa hubsadaa qoolkii wastabri-u waa hubsadaa maho waistabri-u waa hubsadaa laam iska wadeynahay waistabri-u waa hubsadaa min albool boolka xaggiis waa ishubsadaa markiis yani kaadiya kafka hori aska kaca maaha sunna maaha inaa hore iska kaco waxaa yani la rabaa inaas hubsado yani nidaamka loo hubsahaayo sharaxya waa sheegi doonaa waa dheeryahay fekerka waxaas kasoo bilaabaa cujaajkaas kasoo bilaabaa hubsashada waxaa waaye cajaajka kasoo bilaabaa <laughs> as tanacnaco waa suubiyaa waxyaalaho kaadii soo riixi karo <laughs> daas waa dhahaa istibraay kamid tahay yani cajaajka soo soo soo salaaxa cajaaj maxaa la yihaahaa dawada iyo yani raayaha inta xididka udhaxeeyo meeaasaas fartiisii oo badax horta asku soo salaaxa bitartiib ilaa dakarka asoo salaaxa haddana waa ku celihaa kaadii soo bixihaa nimankii waa isaas naag sayaraysaa idana khaskeedee ririixiisaa idana khaskeedii inay kacdo markii ahaan ma aha maxay kaadida badana waa soo noqotaa taxadar yani meesha waxaa isleeyaha caamatu cadaab lqabri min albol qabriga yani cadaabkiisi waxa u badan oo laisku cadaabay kaadida xaggeeda waay waa laisahlisadawaya dhulka kale dhulka carabtaani maxaan ku arkay zaaid hawsa baa galaa markii hawsa baa arkaysaa tibra ma soo suugaaya ama haddii yani ay kaa go-oynin maansho oo wax ku aalnayn qaado oo wax goy oo tiri karto ama dhagax ama wixii lamid ah waa ku waa sugaysaa inxaadhaysaa socodka socehaysaa haddii yani dhagax iyo waxaa qaadaysa haddii fadhiga ay kaaga dhamaahaysanin ibraha waxa waaye inaad soo qabatid yani meeshii dakadkaas hoostiisa yaniya ah, xadidka ka hooseeya oo dabada iyo daaya u dhaceeyo xididkaas dheer xujaaja lahileeya taasaa soo salaaxa o haddana waa soo salaaxa haddana dakarkaas imaha waa salaaxa kastoo yar jiid weyn mal rabo maxaa yeelay tutuujiskiisa dakarka raganimaday zuulishaa waxaa la helaa hal iyo shan naa isku xoog eh faraha shantaan waxay isku ri kasna dakarkana halle waayo